صلى الله عليه وسلم في جلسته الحادية عشرة في الليلة التاسع من شهر صفر عام 1437 الهجرة ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير عشر كان وعشركي tobani koowaad ee kitaabka labaad ee barnaamijka mutuunta xadiidka nabiga sala allahu aleyh waali wasalam habeenkan waa habeenka sagaalaad ee bisha safar kun afar boqol soddon iyo toddobada hijrada nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka caw aan ka bilaabayn waa xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo saddexaad can abi bakrata radia allahu tacala canhu can اnabiyi sala allahu alayh waalih wasalam qaal الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة, أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضك وأعراضكم حرام عليكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت حديثك وحديثك لواتني سدحات عن أبي, عن أبي بكرة أبي بكر وحال قوريي غالبا أبو بكر أبي بكر هدوي ماذا أبو بكر هدوي هي ويتألى سعنين وأبو بكر الصديق واتقنا أصلك haddii ababakrata ay xadiidka nabiga ku imaad sal allahu aleh ali waslm oo saxaabadan laga hadlaya sida qaalibka waxaa weeyaan annufey ibn xari radia allahu tacala canhu arda can inabi nabigu wuxuu ka wari nufey ibn xari qaala wuxuu yihi nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam azamaanu wakhtiga iyo zamanka qad istadaara wuu wareegay ka hi'atihi xaaladiisii yowma maalin khalaqa allaahu alla uu uumay asamaawaati ciraryaalka uu uumay iyo alard iyo arada uu uumay sidii uu u wareegay ayuu u wareegay weyaan zamanka iyo waktiga sidii maalintii ilaahay subxaana wa tacala u khalqi samaawaadka iyo dhulka dulalka iyo arlooyinka maalinta u khalqi siduu ahaa ayuu u wareegay weyaan asanatu sanadii ina cashara shahran toban iyo labo bilood weyaan maalinta ilahay uu samaawaadka iyo arada khalqay wuxuu ka dhigay laba iyo toban bilood uu ka dhigay minhaa labaiy tobanka bilood waxaa ka mid ah arbacatun afar oo xurumun xurmad gooni ah oo dheeri lah alaaun saddex mutawaaliyaatun waa isku igaan isku xigaan weeyaan dulqicda bisha dilqicda iyo wadulxija bisha dilxija iyo walmuxaram bisha muxaram oo hadda goordhow aan ka baxnay iyo warajab mudar niminka reer mudar bishoodii rajab alladii kaasoo bayna jumaada jumaada alaakhir jumaada alaakhir iyo iwa shacbaana udhexeeya ayaa aydna ka mid aho afaraya weyaan nabigana sal allahu aleh ali waslem wuxuu sheegay bilaha xurmada lah oo muxtaramka ah oo fi ljaahiliyati fi lislaam xurmada goonidii lah waxaa weeyaan dembiga la sameeya uu muxuuah ka weyni badan yahay uu kama goyn yahay dembiga kale waqti kale caadiga la qabto markuu leeyahay wa rajaba mudar niminkaa ree mudar ayaa bishaan rajab aad iyo aad u xurmayn jiray carabta kale way kaga sii xurmo badnaayeen saasaa iyaga loogu tiiriyey weyaan nabiga markuu leeyahay aladii bayna jumaada wa shacbaanna waa min baabi takiid adkaynu adkayna ayay ahayd weyaan oo in rajab loola jooda oo bisha udhexaysa shacbaan iyo udhexaysa waxaa weyaan eh, jumaad alaakhir oo shacbaan ka horaysa inay tahay iyuu nabiga cadayna calayh salaat slaam kuwan waa isku xigaan oo dulqicda iyo iyo muxaram kadibna nabigana sal allahu aleh ali waslm wuxuu galay su-aal wuxuu leeyahay ayu shahrin hada bisheen ku jirnaa qulnaa waxaadhan allaahu alla iyo warasuuluhu rasuulkiisa ayaa aclamu og weeyaan bisha aan ku jirna ayagoo ogsoon ayay nabiga alle iyo rabbigiis ayay u tiirinayaan muxuu ahaay aqoontii ay u tiirinayaan weeyaan nacam xataa danannaa ilaa aan ka malayna anahu fasakata nabigu u aamusay marka xataa danannaa ilaa aan ka malayno annahu nabigeenna se inuu ku magacaabi doono bihayri ismihi magaciisa waxaan ahay inuu ku magacaabi doono oo bishii aan ku jirnay oo naqaanay oo ahayd mxuu ahaa bishii aan ku jirnay bilaan ahayn inu magacaabi doono ila aan ka malayno qaala wuxuu yidhi alaysa dulxija maxaa idiin qoran dalxija dulxija weyaan wow ka dhiga dulxija bisha dulxija sooma ahuu yidhi kadibna balaa meesha taalla waa sax weyaan saasay macnaha uu ku dhisan yahay qaala nabigan wuxuu yidhi sal allah alay slm ayu baladin hada magaaladan aan joogno waa magaalade qulnaa waxaanan allahu alla iyo warasuuluhu ayaa aclamu ogaan badan weeyaan fasakata nabigeen wuu aamusay xataa dananaa ilaa aan ka malayno annahu nabigeena sayusamiihi inuu ku magacaabi doono magaaladan maka biqayri ismihi magacii loo yaqaanay oo maka ah magacaan inuu ku sheegi doono ilaa aan ka malayno qaala wuxuu yidhi alaysa albalda soo maka ma ahan baldadaas laa uqsimu bi albalad iyo wa hada albalad alamiin marka magaalada maka asmaadeeday ka mid tahay beledka marka alaysa albalda soo maka ma ahan qulnaa waxaan dhahnay bala qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleyh waslem fa ay yowmin hada maalintan joognaa maantan qulnaa waxaan ahay allahu alle i warasuuluhu ay aclam ogaan badan fasakata kadibna nabigan u amay sal allahu aleh ali waslem xataa danannaa ilaa aan ka malayno annahu nabigeenna sayusamiihi inuu ku magacabi doono bihayri ismihi maalintan aan joogno magaci loo yaqaan magacaan ahay inuu nabiga ku sheegi doono ilaa aan ka malayno qaala wuxuu yidhi alaysa yowma naxri maalintii muxuu ahaa gowraca soo ahan waa maalinta carafa oo tobanaadka soo ahan saasuu nabigeenu sal allahu aleyh waalih wasalam qulnaa waxaan balaha qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh waali waslm faina dima'akum dhiigyaalkiinu waa jamcu damin iyo wa amwaalakum maalyaalkiinu jamcu maalin weeyaan qaala muxamadun muxamed ibnu siriin oo riwaayadda xadiidka riwaayadda xadiidka ka mid ahaa ayaa wuxuu leeyahay wa axsibuhu waxaan u malaynaa inuu qaala yidhi raawigii xadiidka inuu yidhi saxaabigii iyo wa caraadakum cirdigiina iyo sharaftiina cirdiga waxaa la yidhaahdaa maa mawdic اlmadxi waddami min alinsaan meesha qofka laga amaamo laga ammaano oo magaciisa kor loogu qaado ama meesha laga hayo weeyaan kaas ayaa ardalya waa sharaf dabcan sharafta ama tiisa ha noqoto ama tan xaaskiisa iyo ha noqoto ama tan qabiilkiisa ha noqoto ardayga waa noocaas weeyaan waa mawdicu mawdic almadxi waddam min alinsaan iyo wacraadakum sharaftiina calaykum dushiinna xaraamun xaraan ay ka tahay weyaan ka xurmati yowmikum xurmada uu maalintan leeyahoo kale hada ee kana yowma naxriga ah fii baladikum magaaladiinna xurmada ay leedaho kale ayuu dhiigaasna iyo mxuu maalka iyo cirdiga uu isna xaaraamaya hada ee fii shahrikum bishiina aad ku jirtaan dulqicda oo shahru muxarama mxuu ahay xurmad lah hada ee kana wasatalqowna la kulmi doontaan rabbakum rabbigiin aad la kulmi doontaan saxaabadii iyo ummadda idinka dambaysayba fayasalukum rabbigiin wuxuu weydiin doonaa can acmaalikum camalkiinu idinka weydiin doonaa maxaad qabateen wix aad shaqayn jirteen idin weydiin doonaa alaa hooyaay alaada waa kali waxaa weeyaan adaad tambiih waa baraarujin waxa soo socda ayaa wax aad u weyna marka nabigeenna tambiih buu ka hormaray sal allahu aleh ali wasalam wuxuu leeyahy nabigeenna alaa hooyaay falaa tarjicuu ha u laabanina bacdii gadaashay dulaalan baadinimaha u laabanina riwaayaad kale waxay leeyihiin kufaaran gaalaha noqonina weeyaan waxaa weeyaan oo yadribu uu muxuu ahay garaacaya bacdukum barkiin riqaaba bacdin barka kale qoortooda uu seef ku garaacaya ama uu dilaayo ha noqonina weeyaan dad baadi ah ayaad markaa noqonaysaan alaahoyaa liyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu qofkii joogo hadda i maqlaayo alghaa'iba qofkii maqan oo annagoo kale ha gaarsiiyo weyaan annaga xadiidkan muxuu aha markii nabigan uu sheegay sal la alay sl intayn joogni marka ragga la gaarsiiyo oo haa'ibku nabigan uu tilmaama u naxariisana annaga weyaan falacalla waxaa laga yaabaa bacda man yabluquhu bacda man duul qaarkii oo yabluquhu uu gaara warkan an yakuuna inuu ahaado awcaa mid ka xifdin badan lahu warkan min bacdi man duul qaarkiis oo samicahu maqlay haddo inuu hadda inaad kaga muxuu ahaay xifdin badan yaha laga yaabaa uma qaala nabigana wuxuu yidhi allaahuma alaa hal ballaqtu war ma idin gaarsii ma idin gaarsii warka xadiidkan nabigeena sal allahu alay wasl calayhi wasalam ayaantii uu eh, xajatlwadaac uu gudanayay ayaa khuab badan buu ahri nabigana alai slat slam khuabtii waxaa ka mid ahaa yowma carafa oo haddaba la khudbeeyo waxaa ka mid ahaa yowma naxri maalintii lbuuraadka oo maalintii ciidahayda ka mid ahayd maalintii ciideed ayuu nabigeena sal alla aleh ali waslem hadalkan akhriyey oo muxuu ahay uu dardaarankan dardaarmay carafana saan lamid ayuu mxuu ku dardaarmay nabigena alai slat slam weliba markuu markhaatigeliya iyaga oo ma idan gaarsi u yidhi kadibna wuxuu yidhi allaahumma hal ballaqtu allahuma fashhad riwaayaad qaaraasaa kusoo arorin weyaan marka dhiigga muslimka iyo muxuuah maalkiisa iyo sharaftiisa inuu xaaraan yahay ayuu xadiidkan asal u yahood caddaynaya marka qofka raba badbaado adduun iyo mid aakhara qofka raba waa inuu muxuu ah xadiidkan weligiis ujeebka ugu jiro weyaan badbaado ma rabta inaad muflis noqonin inaad muxuu inkaar kugu dhicin inaadan naar gelin inaad muxuu ah cuqubo kugu dhicin adduun xitaa waa inaad xadiidkan faina amwaala faina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yomikada cirdiga waxyaabaha ugu degdega badan oo lagu banaysto waxaa weeyaan kiibada iyo muxuu ah xanta ayaa ugu degdega badan waana wax aad u fudud oo qofka koog shahol caba iyo iyo ama koobka biyaho la caba shaahu kulul yahayba iyo qofka in la xanto yaa fudud koobka muxuu ah biyaha ayaa muxuu ahaa culus mararka qaar xanta marka waa shay iska abiici ah. marka baabkaas balniho aad iyo aad aad iyo aad nimiyoha loogu xisaabtamo oo qofkii badbaado rabo oon jannana rajayna ilahi subxana watacala iyo aakhira doona baabkaas waa inu meel iska saaro xadiidka laba boqol labaatan iyo afaraad can cali bni abi aalibin waxaa lagu radia allahu tacala canhu anahu cali utiya amaba ataa labadaba waa furanta marka ata aan ka qaadna utiya aan ka qaadna marka utiya waa loo yimid oo dad baa u yimaadeen calaa baabi raxbati barxaddi albaabkeedayaa loogu yimid raxbada waxay ahayd meel bannaan oo lagu sheekaysto oo lagu muxuu ahaa asaabo oo dana lagu qabsado oo waxaa weeyaan howlo badan oo diin iyo adduunyaba lagu qabsado meel bannaan ba ahayd raxbada meeshaas ayaa asaga oo joogaa loo yimid weliba albaabkeedaa looga yimid radia allahu tacala an arda ataana waa noqon karta o asagaa yimid laftirkiisa fashariba kuufayna ku taalla magaalada kuufaay ku taalla weyaan meesha uu muxuuah xukumi jiray oo muxuu aha khilaafada salligu ahayd ayaa waxaa weyaan ay ku taallay raxbadaas fashariba wuu cabay marka qaa'iman isagoo taagan biyo inta la siiyey ayuu cabay isagoo taagan fa wuxuu yidhi inna naasan dadbaa yakrahu wuxuu nacayaa inna naasan dadbaa yakrahu wuxuu nacaya axaduhum midkood an yashraba inuu cabo wahuwa isagana qaa'iman isagoo taagan dadka qaar ayaa waxay nacayaan oy dhibsanayaan ayagoo tagan inay cabaan wa innii ana ra'aytu waxaan arkay annabiya nabigaana arkay sala allahu caleyh waali wasalam facala isagoo falay kamaa ra'aytumuuni si adii aragteen facaltu inaan falay oo isagoo taagan ayuu nabigeena sal allahu aleh waali wasalam ayuu biyo cabay weyaan xadiidkan iyo axaadiistii kaloo caddaynaysay in taagnida aan biyaha lagu cabi karin xagee lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa culamada in badan ay leeyihiin nahyigaas waa karaahiya tanziih karaahiya taxriim ma ahan nahyigaas nahya tanziih weyaan ee nahya taxriim ma ahan maxaa yeele nabigana sal allahu alay ali waslm intuu zamzam yimid waana soo marnay isagoo taagan inuu ka cabay biyihii waan soo marnay laakiin sida asalka in fadhiga lagu cabo waa lakiin haddii duruuf iyo ay jirto dhib ma lahan cali markuu hawshaan samaynayna duruufaa taagneed maxay ahayd waxaa weeyaan litacliim dadka inuu bara inay waxaan xaaraan ahayn oo shay bannaan u yahay iyuu samaynay nabigana maalintuu samaynayn waa laga yaabaa midda kale haddii ay culays uu jiro oo fadhiga uu ku dhiba ama meesha ay nadiif ahayn ama ayba munaasib ahayn ama ummad wada taaganoo muxuu saa u taagan ad dhex fadhiisan karin wamaa ilaa dalika ama meesha wasaq tahay marka qofki inuu taagnida wax ku cabi kara ayaa xadiidkan u caddaynaya weyaan ama aarkaas cali bn abi aalib radi allahu taala anhu wuxuuna u tiiray nabigeena maxaa yeele wuxuu leeyahay fainii wainii ra'aytu الnabiya salى اllahu alayh wasalam facala kama ra'aytumuni facaltu axaadiis siyaqda lagu kor yeela oo rafciga looga sameeya ka mid tahay weyaan xadiidka laba boqol labaatan iyo shanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra nahaa rasuulula rasulka wuxuu diiday sal allahu aleh ali wasalam can ashurbi in lagu cabo min fami siqaa'i sibraarka ama dhiisha wix la midka ah nin wasi u yaqaano sibraarka abcan waa nooca oo harga ka samaysan min fami siqaa'i sibraarka afkiisa in laga caba ayuu nabiga diiday iwalqirbati qirbada waa isku shay weyaan qirbada iyo sibraarka waa nafsi shay hal nooc waa sibraarkaas in laga cabo afkiisa ayuu diiday wa an yamnaca inuu qofka u diiday jaarahu jiraankiisa an yariza inuu tallaasho khashabatan aw khashabahu laantiisii iyo geedkiisi inuu ku tallaasho fii jidaarihi derbigiisi inuu ku qabsado in loo diiday ayuu nabigeena ala slam diiday alayh salat slam inuu diiday ayuu diiday alayh salat slam xadiidkan laba xugun ayuu sheegayaa tan koobaad waalashaan caadiga ah oo daboolan oo biyaha badan iyo cabitaanka badan lagu shubto oo sida cagadaha iyo haananka haamanka iyo dhiisha iyo sibraarka iyo waxyaabahaas in inta kor loo qaado afka la saarto ayuu nabigeena diiday alayh slat slam taana laba cilad ayay leedahay cilada koobaad waxaa laga yaba qofka inay ku farabaxsadaan oo wixii ay shaatigii iyo dharkii ay ka hadlayaan biyihii le waana badan yihiin waana dhacda arrintayda ama qofka uu ku margadaba oo biyihii ay ku muxuu ahaa intay ku rooraan dhibaato ay u timaado tan labaadna waxaa weeyaan waxaa dhici karta in ay gudihii bahal iyo waxyaaba xasharadii ay ku jireen inta badanna sibraarka sida muxuu ahaa hadda cagadaha caadiga ah oo gudaha wa ku jir arkaa ma ahayn wa daboolan ba ahayd mararka afka furnaan kara marka waxaa dhici karta in wixii intaad muxuu ahaa qofka isku qabta kadibna u bahal iyo wax la mid ah ama qashin wax noocaas uu afka galo xikanta ay ka mid tahay kolleyba la sheega oo nabigeena sal allahu alay ali waslm uu diiday xukunka labaad waxaa weeyaan qadiyadda la yidhaahdo arz aljaar calaa jidaari jaarihi hadda guri baa noo dhisan guriga asaga derbiyuu leeyahy derbiga asaga inaad qofka dhanka kale kaga qabsado oo derbi labaad uusan dhisin inaan loo diidin haddii aad guryaha qoryo yihiinna oo geedo iyo wax laga taagana inaad muxuu ahay derbigaaga uu derbi qof ka dhigto ama uu muxuu ahay intuu tiir taagi lahaa uu adiga muxuu ahay tiirkaada kula qabsado inaan la diidin oo xaqa jaarka uu leeyahay ka mid tahay ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu calayh waalihi wasalam xadiidka laba boqol labaatan iyo lixaad can abi hurayrata radia allahu tacala anhu waxaa la wari qaale wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuul allah rasuulka al sal allahu alih wali wasalam caaw waxaan filayaa ishara nagama dambe marka ummadda soo istaagaysa meesha ma yeelaan marka meesha la gaaro baa laysaga safra inta aan gaarsiin karna aan gaarsiinayna insha allah caza wajal marka hala adkaysto rag baana mogtahay ragga qolyaha salaada soo tukanan iyo jamaacada masjidka xaq waxay leeyihin waqtigooda inay ilaashadaan laakiin ardayda macallinka xukuma waa inay fadhiyaan jasakum allah khayra eh, xadiidka laba boqol labaatan lixaad can abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra samictu waxaan ka maqan rasul rasulka al sal allahu alيh wali wasalam yaquul nabigeen ola lan yadkhula ma gala axadan lan yudkhila ma geliid cafwan lan yudkhila ma geliy axadan qofna amaluhu camalka ee afaail abcan camalkiisa ma geliye aljanata janna ma geliye qaala waxay yidhaheen walaa anta ya rasuula rasuulka alla xitaa adiga qaala wuxuu yidhi walaa ana xitaa aniga ilaa an yatahamadanii inay igu galladaysto allahu alla weyne bifadlihi fadligiisa iyo waraxmatihi raxmadiisa inay igu galladaysto mooyaan ani xataa camalkayga janna kuma galay sida aan nahay iyo xaaladeenna iyo camalyaraanteenna iyo dembiga aan gelayna iyo xilliga aan ku bixinna cibaadada oo haddii la aruuriyo laga yaaba inay mxu soddon daqiiq ka badan maalintii o dhan labaatan iyo saddexda saac iyo weliba barkaas kalena aan adduun iyo danahayna iska haysano intaas haddii nagula xisaabtami laa dhihi laha ahaa janno eh, halaysu miisaamo oo labadan labadan oo mxuu ahaa janno lama galeen sida dhabta ah qof camalkiisa janno ku lahay ma jiro weyaan fasadiduu kadibna toosiyaay war camalka toosiya sadiduu toosiya oo waqaaribuu dhexdhexaadsada dhexdhexaadnimo ku wada weeyaan walaa yatamanayana yuusan degdegsanin axadukum midkiin almowta geeri imaa muxsinan inuu ahaado qofka mid wanaag sameeyey falacala waxaa laga yaabaa an yasdaada inuu biirsado khayran khayr inuu biirsado waimaa musian inuu mxuu ahay xumaan xumaanfalo inuu qofka yahay falacalla waxaa dhici karta an yastactiba inuu rabbi usoo laabto oo tooba keena oo saa lagu jannay ayaa laga yaaba weyaan ee qofka yuusan muxuu ahay degdegsanin oo uusan tamaninin waxaa weeyaan arrinta ayada weyaan nacam geerida weyaan xadiidka laba boqol labaatan iyo toddobaad can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma qala wuxu cbdillahi bn cabaas ashifaau caafimaadka fii alaaatin saddex ayuu caafimaad ku jiraa sharbati casalin cabitaan la caba malabka saafiga ah iyo wa sharati maxjamin toobin sarsarin sartaritaankeeda toobin sartaritaankeeda sharati majam sharati sharati mixjam cafwan mixjam bikasri miim waa sharati mixjamin sarsaritaanka toobinta ama toobinta sararitaankeeda iyo wa kayati naarin dabli isku guba saddexdaas ayuu caafimaadka ku sugan yahay nabig sal allahu aleh ali wasalam wa waxaan ka reebaya ummatii ummadayda alkayi gubitaanka in liiskubana ummadayda waan ka reebaya rafaca alxadiida cabdullahi bn cabaas wuxuu waa rafciyey xadiikaasoo nabigeen ayuu u tiiriy sal allahu aleh ali wasalam ariiqada uruqda lagu rafciyo axaadiista nabiga oo xadiidka uu ku noqda musnad ama marfuuc ayay ka mid tahay weyaan xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa saddex shay oo dawada asal u ah waa malabkii waxaa weeyaan ilaahayna subxana wa tacala qur'anka uu ku sheegay yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaau linnaas caafimaad ayaa ku sugan waa qodobka koobaad waa wax macruufahoo mujaraba ah nabigan u sheegay sal allahu aleh ali wasalam nin raggii saxaabada ka mid ah walaalkiisa inuu caloosha laga hayuu sheegay markaasuu nabigu wuxuu yidhi mala buraabi markaasaa uu waraabiye usoo noqday nabi alla ma caafimaadinayo ninkii mar labaadu mar saddexaad markaasuu yidhi waxaa weeyaan waxaa weeye caloosha walaasha walaalka cafwan ayaa ishkaal qabtay ee waxaa malabka waa daawa ayuu nabiga cadday xadiid macnihiisuu noocaas yahay tan labaadna waxaa weeyaan toobinka sararitaanka la sarsaro dhiigga la soo saaro ayadna inuu mxuu ah yahay caafimaad taana cilmigan xadiidka ah oo hadda casriga ahna arrinteeda aad ba u waadna garanaysaan tan saddexaad u dambaysa waxaa weyaan waa dabka laisku guba dabka laisku guba weyaan ta ayada nabigan u diida calayhi salatu slam maxaa yeeley dhibaatooyin weyn iyo ahar badan buu ka tegayaa neerfayaal iyo waxyaaba badan ayuuna baabi'inaya caafimaadka marka saddexdan miyuu ku kooban yahi marka saddexdan unbaa maya usuulu ashifa waxyaabaha wax lagu daweeya asal u yihiin laakiin laa shaka in waxyaabo badan oo muxuu aha dawooyin oo nabigeena xataa u isticmaala alai slat slaam oo kalena jiraan laakiin asal ahaan taas ayaaba ah weyaan waxyaabaha dawada xadiidka laba boqol labatan iyo can abi hurayrata waxaa laga wariy radi allahu tacala canhu anahu abu hurayra samic wuxuu ka maqlay rasulla rasulka al sal allahu aleh walih wasalam yaquulu nabigan oo fi lxabati xabadda asawdaa ee madoobeyd xabad sawdada shifaaun caafimaad ayaa ku sugan min kulli daa'in xanuun la arkaba ila saama mowdka mooyane ila saama mowdka mooyane qaala ibnu shihaabin wuxuu yidhi wasaamu almowtu weyaan geerida weyaan walxabatu asawdaau ashawniizu ashawniizu xabad sawdaa taqaanaan shawniiz hadii lagu fasir ka warrama tafsiiru qariibin biaqrab wax la yaqaan haddii lala aada meel culusay noqonaysaa marka waqtiga asaga ahaa magacaasaa loo yaqaan xabad sawdada shawniiskaas ayay caam ahay dadka u yaqaaneen laakiin xabad sawdadana waxaa weeyaan waxay ahayd shay aad aan looga aqoonin maantana waa cagsi oo shawniiskaas haddii aad carab maanta weydiiso ma yaqaanaan soomaalida haba sheegin ayaga marka waxaa weeyaan xabad ayaa magac hadda waxuu noqday haalibka wakhtiga ayaa saa isu bedelaya marka iyadeed waxa wey xabad ayaa qarsoonayd oo waxaa weeyaan waxaa aad loo yaqaanay shawniiska intuusan nabiga shegay alai slat slam haddana shawniiskiyaa qarsoon oo shay muxuu ahaa ummadda ay aqoonin ah caan bay noqotay waxyaaba badan oo saa isu bedelaya jiraan xabad marka nabigan wuxuu shegay alai slat slam cudur kasta inay daawo ka tahy nacam nusadiq biqowli rasuli lah sal allahu aleh ali waslem laakiin macnaheed ma ahan xabad sawda daawo ah inaad hal kiilo isku shubto maaha inaad indhaha ku shubto maaha inaad san ku shubto maaha macnaheeda noocaas maaha xabad sawdada inay kaligeed ahaato ma ahan ina marka waa caam mararka qaar kaligeed ay ahaanaysaa oy daway noqoni mar ayadoo saliid ay dawo noqoni oy cudurkaas dawo u tahay mar ayadoo budo ay ah, noqoni mar ayadoo malab lagu daray ah, noqoni mar ayadoo muxuu ah lagu daray duruqda marka loo isticmaala waxaa weeyaan dad ku takhasusay oo yaqaana ayaa jira iyo sida loo isticmala cudurrada qaar looma dhaweey ilaa in wax kale lagu dara ma ooyan calayhi xabad sawdaal isticmaala mana caafimaadin xadiidkan muxuu ahaa yay kaa yeerin marka marka waxaa weyaan xabad sawdada dawo weeyaan laakiin maqaadirteeda waa in la ogaada oo xataa sida loo isticmaalaa in qofka cid taqaana la helo weeyaan xadiidka nabigeena run waa abadan meel looga soo laabana mana xaba sawda dawaaun likulli daa ila samwa hadal kale ma lahan laakiin ceebta waxaa weeyaan annaga iyaanan aqoonin habkii loo isticmaalay iyo maqaadiirtii la isticmaalay xadiidkan latiifa ku jirta oy sheegaan muxuuaha dadka muxadisiinta ah horaana waxaan inaan baraarujiyaan filayaa dadka suxufiga la yidhahdo oo muxuu ahaa inta uun maktabad gala kadibna sheekh aan lahayn qolyahan suufiyada waxay dhahaan man laysa lahu shaykhun fa shaykhuhu shayطaanu saasay dhahaan macnaheeda maxay tahay iyaga sheekhay sheegaan sheekhucilmi maaha sheekhucilmi ulama jeedaan waxay ula jeedaan sheekhu ariiqa qofka ariiqa muxuu ahay aan sheekh lahayn oon la ijaazaynin oo noocaas aan ahayn oo sheekha aan u qaadin qirbidka iyo kabihii hawlihi aan u qaadin waxaa weya shaydaan baa sheekhu ay kala jeedaan jawaanib saxa bay ku jirta laa shaka oo raggaas ficlan dhanka aadaaba alab alcilmi hadduu ilaah yasirana kitaabka tacliim mutacalimka ah iyo tadkiratu saamic walmutakalim libni jamaca iyo kutubahaas ka sheekeeya adab alab ilcilmi in noola ahriya annaga waa shay waajib ah sunna xataa maaan isle aniga maxaa yeelay aadaabi alab alcilmi waxaa is leedahay intayn joogna annaga aadaaba alab alcilmiga waxaa weeyaan baab culuswa haddii aad kol insha allah tacala haduu ilah yasir ama aniga ama qof kaleo muxuu ahaa culimada ka mid ah haddii ilahi subxana wa tala u yasiro la ahriya kutubaha iyaga aad bay muhim u yihin labadaa kitaab zarnuuji kitaabkiisa oo muxuu ahay tacliim almutacalim raggaas ashaacirada ahaayo muxuu cilmiga dhigi jiray ayaga onan aalibka la soo barin kutubaha ayagaa cilmi looma bilaabi jiro waxaad arkaysa qof aalib cilmi ah oo kitaabka qur-aanka dhulka dhigana saasuu ugu tuuri markaad tihahdana wuxuu ku leey soo daahir maha weshi lmushkila almakaan daahir kitaabkaan dhiga haddii aad daahir iyo marka muxuu aha kabtaada kabtaadaba daahir wa kabtaadaba daahir waa wejiga saara marka marka waxyaaba badan baa kuleebi jiraan insha allah caza wajal oo baraarujin u baahan marka xabad ragga suxufiga marka oo oo kutubaha ka qaata maktabadaha oo sheekha aan lahayn nin ka mid ah ayaa wuxuu arkay xadiidkan alxabatu sawdaa dawaaun min kulli daai lasaam xabadii marka waa taqaanaan madbacada khaa badan baa kudhacay iyo gef badan baa ku dhaca meeshii bada ahayd ayaa mxuu aha xabba ahayd ayaa dhibac kala saarantay oo waay noqotay maxay noqotay alxayatu sawdaa dawaaun min kulli daa ila saam ninkan xanuun ba ahay kolley cilmin u ahaa waa la booday marka wuxuu baaritaan galay inuu raadiye mxuu ahaa eh, abeesadaas noocaas abeese marka madoobaatayo suntii ay ku aruurtay ayaad meel ka helay waa dilay kollayba qaybu ka goosnimas dhammaanteed buu shiitay waa cabay fa kaana xadfuhu aydahan kolley ma arrintaad arrin jirtaa mise waa iska tusaalo ma garan karna halkaasu ku ninkii ku tagay marka arrinta iyada waxaa weeyaan waxay culammada aad ugu soo deliishadaan ama nokotaas sheego ama ha sugnaato ama ay sugnaanin in qofka aalib cilmiga ah uusan ictimaadin waxaa weyaan kutubaha ood sheekh u yeesho taasaa muhiima ah, ikhwaani wailaa qofka gef badan iyo mxuu ahay gebidhac badan iyo hadallo badan oon macno ku dhisnayn iyo xugun la khalda iyo fahan qalloocanoo cid ka toosin ayna jirin iyo ummad inuu mxuu ahaa lumiyo ayuu gaaraya marka waa qofka nabiga alai slat slam ad garanaysaan macallinu laha sheekhu lahaa sheekhiisna waa jibriil ad garanaysaan iqra' bismi rabbika aladii khalaq weliba lagama harin ilaa uu ka geeriyoonay sanad walbaa loo imaan jiro markaasa waxaa la geli jiray mxuu ahay eh, cilmiga ayaa lala muraajacayn jiray waxbaa laga sexi jiray wahaakada saas marka baabka isaga waa baab aad caiim ah, oo runtii beryahan damban aad u fududaaday loona baahanya in la xoojiya insha allah caza wajal xadiidka laba boqol labaatan iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul lah rasulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam laa cadwaa cudur gudba ma jiro cudur gudba ma jiro weeyaan walaa iyarata baasaysina ma jiro wax la baasaysto oo waxaan la yihahda waa beladan maxay ahayd la ma jirto walaa haamata gumaysna ma jiro gumays waa shimbir shimbiraha ka mid cidda aan aqoonin walaa safara bisha safar oo ayadna la baasaystana ma jirto weyaan sax ma ahan wafira waxaadna ka carartaa min almajduumi qofka judaamka cudurka la yidhaha qabo ilah naga badbaadiy subxana wa tacaala wa jamiica almuslimiin kamaa tafiru sidaad uga cararta min alasadi libaaxa sidaad uga cararta uga carar weyaan xadiidkan xugun wuxuu xambaarsan yahay axkaam laga yaabo mararka qaar in ay isleeda ama xadiidka qaybtiisa hore qaybtiis dama ay madax isla galayaan nabigu wuxuu shegay sal alla alay slam cudur gudba ma jiro waxaa lagu qaydayaa biabcihi isaga laftiisa isgudbiya oo isaga awoodiisa iyo tabartiisa iyo doonitaankiisa ku gudba lama arka weyaan ilaa an yashaa allah ilahay inaas doono subxana watacala mooyane cudur isu gudba lama arka macnaha tafsiirka saxda saas weyaan walaa ayarata baasaysiga inaad tirahdo hebelaan arka waan baasaystay taana iyadana baab jira ma aha weyaan amaba wax fulaan ama qof inaad baasaysato amaba xayawaan ha noqdina ama bini aadan ha noqdo ama wamaa ilaa dalika dadka qaar waxaa laga yaaba inay dukaanka furaan kadibna hadduu usoo galo qof noocaas ah amaba qof mxuu ah tugsana kusoo bilowdo amaba maa ilaa dalika inuu mxuua tashaahum sameeyo oo yidhaha maanta tijaaradii iskuma aadano inuu yidhaha laga yaaba baafaysiga waxaana aad ugu badan dadka muxuu ahaa degan duurasha oon aqoonta badan diinta u u badan weyaan carabtana way qabi jirtay oo shay waa camal jaahili ah tan saddexaadna haamada waa gumayska buumka waxay carabtu taqaana waa albuum geed bahalka asaga marka ilaa haddeertaan soomaalida waa basaystaan oo aad bay weliba u necab yihiin gumayska hadduu dhawaaqa wamaa ilaa dalika carabtana nocaas ahan jirin buumadaas marka waxay qabi jireen inay shimbir inkaara ku dhacday oo qofka arka xitaa qof gurigiis uu kusoo dego oo mxuua aqalkiisa ama geed ku dhow ugu soo dego carabta waxay ahaan jireen khalaas wuxuu dhihi jire karfuntaa lii diyaariyo anigu waan tagay khalaas nacaa ilaya nafsii naftaydu muxuu ahaa uu iisoo mxuu ahaa eh, inaan dhimanayo iisoo sheegay wa caleyhi marka waa diyaargaroobi jiray saasay ahaan jireen haamada waxaa kale tafsiir kale ay leedahay tafsiir kale wuxuu yahay nimanka jaahiliga waxay aaminsanaan jireen qofka hadduu geeriyoodo cafwan haddii qof la dilo oo qof qof uu dilo oon qofkii asaga oo la dilayna aan loo aargudin oo kadibna la duuga isagoon loo aargudin oo qofkii qaatilka aan loo dilin ama qofka de kale un sheekada de soomaalida iyo dhaqankeenna caadiga oo qofkii wax dila qofka loo dilin qofka asaga madahiis waxa ka baxda baha yihahda haama wahya duuda waa bahal yaroo muxua galluun ah ka baxa oo ka buba ka duula kadibna markaasuu qabriga saas ugu dul wareegi saas ugu dul wareegaya ilaa wuxuu leeyahay war waxaa weyaan ninkii idilay dhigayga mxuu aha liigu waraabiy oo halii waraabiyo oo mxuu ahaa waan gubanhayaa eh, mxu halii qaboojiye saasuu muxuu ka dhawaaqayaa ilaa qofka looga argudo waxaasay aaminsanaan jireen yahuuddana way qabaan waliba yahuudda waxay khaas la siin waxay leeyihiin toddoba maalmood ayuu saas eh, ugu wareegaya kadibna haddii cid u argudo u waay iska dhaqaajinaya saasay dhihi jireen marka labadaba laba shay oon jirin waxba ay ka jirin ay tahay uu nabigana cadayna sala allahu calayh waali wasalam haddii tan lagu fasirana wax jira maaha haddii tan lagu fasirana labada wax jira maaha weyaan waa khuraafaat nacam xadiidka qaybta labaad marka cafwan qaybta labaad wafira min almajduum qofka haddii judaam qaba in asbaabta aad la timaado ood ka fogaatan ayadna waa adigoon aaminsanayn in sababtan laftirkeeda ay muxuu ahay waa sabab laakiin sababta waxaa laga yaaba ilahay inuu diido naarta dabka gubashada dabka oo kale waa sabab alixtiraaq qofka inuu geeriyoodo ood gubta ay sabab u tahay laakiin ilahay hadduu sababnimada ka saaro waa ka baxay sababnimadii nebi ibraahim alayh salatu slam marki lagu riday naartii dabka lagu riday naar iyo dab waad garanaysaan waa sabab lilmahlaka inuu wax baabi'iyo wax ka dhib badanna ma lahan maca dalika markuu ilaahay ka siibay qulnaa yaa naaru kunii bardan waa shidan tahay wasalaaman calaa ibraahim sababtu ay ka baxday marka in sababta inaad la timaado loo baahan yahay laakiin sababta kaligeed aan muxuu ahay dhabarka la saaranin ayuu xadiidka caddaynaya weyaan waxay dhahaan culimmada qofka inuu muxuu ahay sababta ka tagana oo tawaakul wax la yimaado waxay qadxinaysaa oay meel kadhac kaga tahay ilaahay subxaanahu watacaala qadaagiisii qadarkiisa ay meeldhac kaga tahay qofka lama ogola inaad muxuu ahay aad asbaabta ka tagto waa makrin alla aad makrinayso inaad asbaabta tala saaratana tawxiidka ay muxuu ahay qadxinaysaa saas ayay dhahaan weyaan culimada raximahum allah waxafidahum xadiidka laba boqol iyo soddonaad can abi juxayfat waxaa laga wariyay qala wuxuu yidhi abu juxayfa saxaabiga la yidhaahdo can abi juxayfata waxaa la wariy cafwan nin kaliga abu juxayfa qaal wuxuu yih ra'aytu waxaan arkay bilaalan waa saxaabi nacam bilaalan bilaal baan arkay oo jaa la imaaday bicanazatin ultaki la imaaday ultaki waa usha dadka khudbada ahriya ay haaliban masaajidaha yeela inaa masjidkeena yeela in kale ma aqaano ma yeela horta ultakigaas marka saaidihi hora lagu arki jira beryahan waa alla mugu fayaanfilaya marka ultakigaas isaga ah ayuu nabiga sal l slm ninka la yihahda bilaal ra'aytu waxaan arkay bilaalan bilaal jaaa isagoo la yimid bicanadatin ultaki waa usha qaybta horena mxuu ahaa meel la qabsado kala gadaal dambana mxuu ahaa bir ay ka suranta weyaan farakaaha kadibna waa suray meel dhulkudhuftaas u suray uma aqaama salaad salaaduu aqimay fara'aytu waxaan arkay rasuula allah rasulka al sal allahu aleyh wasalam kharaja isagoo soo baxay fii xullatin isku joog xullada waxaa la yihahda dharka isku nooca ah. waa go guduudan amaba cagaara ah, amaba cadaan ah iyo macwis oo ka hoosaysa maalan tusaale ahaan dharka kor iyo hoos kale lah oo isku nooca weyaan isku joog ayaa ugu macno fiican lagu fasira weyaan fii xulatin isku joog mushmiran xaal uu yahay isaga oo waxaa weeyaan kor usoo qaatay marada kor u qaadan oo taqriiban wuxuu gaarsiiyey jilibka waa ka hoosaysa tabcan kor usoo yara qaata nabigana sal allah alih ali wasalam fa sallaa nabigu waa tukaday rakcatayni laba rakca ayuu tukaday ila alcanazati ultakiga ayuu laba ragca xaggeeda u tukada weyaan oo sutura ka dhigtay wara'aytu waxaan arkay marka ayuu leeyahay abu juxayfa radia allahu tacala canhu annaasa dadka ayaan arkay iyo wadawaabba iyo muxuu ahaa bahaa'imtii iyo xoolihii iyo wixii la midka ahaa kullu maa yadubu cala alardi wax alla wixii dhulka dul socda ayaa la yidhahdaa laakiin waxaa loo isticmaalaa lidawaati alarbac saas ayaa marka ay unoqotay shay loo isticmaalo iyo wadawaabi daabooyinkai oo yamruuna marayaan bayna yadayhi nabiga hortiisa marayaan min waraa canazati ultakiga gadaashiisa ayagoo marayaan oo nabigan iska dukana ayaan weyaan arrintaas sutrada ay cadaynaysaa in qofka sutra hadduu samaysto wixii sutrada xag ka mara dhib ayna lahayn ayuu cadaynaya xadiidka nabigana sal allahu aleh ali wasalam raggan saxaabada ah ficilkaad nabiga u sameeyey ay ka qaateen sutrada marka waa shay loo baahan yaho muhiima ah in lagu dadaalo oo qofka uu muxuu ama derbi ama qof isku aadiyo ama waxa weeyaan uu wax dhigto ama cimaamadiisa intuu kor u yaro qaato u dhigto horaanna waan ka soo yara hadalnayan filaya xadiidka laba boqol soddon iyo koobaad can cuqbat ibni caamir radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi uhdiya waxaa loo soo hadiyeeyey oo hadiyad looga keenay lirasuulilah rsulka al sal allahu aleyh wali wasalam faruuju xariirin xariir hoos ka furan xariir oo muxuu ahaa la xirto oo laakiin qaybta hoose oo jilbaha inta ka hooseysa meelaha ka furanoo saa u dilaacsan ayaa loo keenay nabiga sal allahu aleyh waali wasalam faruuju xariirin xariin hoos ka furan ayaa loo keenay falabisahu kadibna waa xirta nabigeena sal allahu aleh waali wasalam uma sallaa fii waa ku tukaday uma insarafa nabiga salaaduu ka baxay oo fanazacahu waa siibay nascan siibitaan shadiidan aad u daran kalkaarihi lahu qof nacay sidiisoo kale ayuu nabiga aad u siibay dabcan dhar kale kaga hoose waa macneeda oo iyada kaligeed inay muxuu ahaa ay u xirnaay ma aha laakiin nabigu wuu siibay qof naca oo kale dhar kale kaga hooseeya meesha ka muuqanaysa uma qaala nabigeena wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam laa yenbagii uma habboona oo munaasab uma ahan haada xariirtan lilmuttaqiina dadka alla ka baqa subxaana wa tacaala uma haboono loomana ogola weyaan saasuu nabigena shegey sal allahu aleh ali wasalam xukunka xariirtan waan ka hadalnay ragga ummadda nabi moxamed looma ogola laakiin dumarkooda la ogolyahay rag loo ruqseeyin waa jiraan oo cbdiraxman bin iyo zubayr markii ay ku dhacday cadhada ay ku dhacday in loo ruqseeyin waan soo marnay xadiidka laba boqol saddeon iyo labaad can cabaasin waxaa laga weri radi allahu tacala canhuma qaala wuxu cbdullahi cabaas qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali waslem lacana allahu allaha lacnado almutashabihiina kuwa isu ekaysiiya oo min arijaali ragga ka mid ah binnisaai naagaha isu ekaysiiya allaha naclado waalmutashabihaat kuwa isu ekaysiiya oo min annisaai dumarka ah birijaali ragga isu ekaysiiya ayagana allaha naclada ayuu nabigeen yihi sal allahu aleh waali waslem nacladabina calayhi salatu slaam meel kale ay ku laabin lama arka hore maxay ka fuulaysaa marka dumarka ama ragga isu ekaysiiya jinsiga kale ayaa xadiidkan wuxuu u yahay waciid shadiida oo goodii aad u culus oo naclad alla qofka habeen imaan ay ku socoto oo halis weeyaan nooc kastaba tashabuhaas ha noqdo xadiidka laba boqol soddon iyo saddexaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu allaha ka noqda abu hurayra qaala wuxuu yidhi abu hurayra can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabi nabigan wuxuu ka wari sal allahu aleyh ali wasalam can mucaad ibni jab nacam abi hurayra nacam qala wuxuu yidhi mucaad lacana allahu allaha naclada alwaasilata dumarka timaha isku xiriiriyo allaha naclada iyo walmustawsilata tan in loo xiriiriya dalabtana allaha naclada waalwaashimata kuwa isdurdura kuwa isdurdura cirbadda isku durdura ayagana allaha naclada oo kadibna waxaa weeyaan midabka dooriya iyo walmustawshimata dumarka ayagana in la durdaro dalbada allaha naclada ayuu nabig sal sl sal allahu aleh ali waslm waasilada waa shay macruuf adinka habeen imaanaad aragtaan waana wada aragnaa waa timahan timaha lagu xira oo waxaa weya dadka dumarka timaha ama ay ku yaryihiin ama timahooda ay mxuu ahay ay noocii la rabay oo dumarka ku haboonay ay ahayn sa iyagu arkaan ilaa ilahay khalqigiisa weyaan qofka bini aadamka sidiisaba ilahay si u khalqa u wanaag badan amaba qaar muxuu ah cantarabaqash iyo taraf uu ka yahay oo timalah oo waxa weyan ha noqdeen oo isku xirxiraan waxaa weya nabigeena cala sla slm wuuna calladay tan dalbaysa iyo tan samaynaysaba tan xiraysa iyo tan loo xiraa labadaba nabigan wuuna caladay sal allah aleh wasalam marka culamada qaar waxay leeyihiin ma timaha basay gooni ku yihin mid suuf iyo waxyaaba xerke iyo haddii lagu xirxiro ayadna waa lamid sida asalka waa saas sida asalka ah waa noocaas weyaan culamada qaar inkastoo ay leeyihiin timaha unbaa muxuua gooni ay ku yihin lakiin waa laga sida muuqata arrinta ayadaa xadiidka waa caam waa mid kasta oo timaheed wax ku xariiriso waxaan arkay indhahayg mar aan saaray gabdho soomaaliyeed oo ku koray meelahan muxuu ah ku koray kadibna timahoodii quraxsanay intay jareen tabcan tima wax lama saaray waa dad qof uh, muslim oo soomaaliya on tima wax saarneen bobka waad garanaysaan gabadha soomaalida hadday jilbaha u bannaan yihiin ayaa u roon intay timaha bannaysan lahayd marka waxaan kala jeedaa gabdha soomaaliyed waxaan arkay inta timaha iska jaray xuduudadaas muxuu ahaa eh, dalalkan jiiraankana la ah magaalo ku taalla waxaan ku arkay dad gabdho soomaaliyeed oo timaha iska jaray kadibna timihoodii ay jareen quruxsan ay tuuray kadibna bahallahan xerkaha iyo suufkan iyo waxyaabahan ay dadkaanan timaha eh, badan lahayn ay xirtaan isku xirxirayaan arkay oon aad ula yaabay atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr waa imtixaan moogta miiqa imtixaan waa waa quruxdii oy isdhaafiyeen waa dhibaato ay isu keensadeen foolxumi iyo dhibaatoo dhan waa dembiyay ku dhaceen waa mashaakiloo dhan dhan ufiyowba lama arko tan labaad waa shimada washmiga waa cirbada la qaadanaya cirbadaas marka waxaa lagu mudmudaya jirka qaybo ka mid ama wejiga ha noqdo ama gacanta ha noqoto ama xabadka ha noqdo ama meel kasta ha noqoto waa lagu mudmudaya baqaarkan maqaar madowga inta badan ay ku sameeyaan waa lagu mudmudi marka la mudmuda oo meeshii habkii loo rabay ama magac ha noqoto ama calaamadan jaceylkii wax lamid ha noqoto ama siun ha noqoto ama sumad ha noqoto ama qaar muxuuahay kuwan diinta waxyaabahaas istilaab iyo waxyaaba ha noqoto ama bil ha noqoto iyo xidig oo qaar muslimiinta qaar juhash ay sameeyaan iyo wix lamidka marka la durduro oo biyihii dhiiggii meeshii uu ka soo baxaya waxa la samaynaya marka kalar baa la qaadaya ama ha noqdo indakuul ha noqdo ama ha noqdo nooc kale ama huruud ha noqdo meeshiyaa la saaraya marka meeshiyaa la marinaya marka la mariyo kadibna meeshii siday ku samaanaysaa midabkii marka haruudkii huruudkii amaba mxuu aha amaba indhukuulkii wixii ayaa sidii magaciyaa ku qornaanaya waxaa ku qornaana mxuu aha wixiyaa ka muuqanayaan sidii weligii lagama saari karo kaasna washmiyaa la marka alwashmu kaas weeyaan alwaashima dumarka isdurdura iyo kuwa dalbada in la durduro waxaan arkay oon aad ula yaabay mar oon xajka ku arkay gabdha muslimaad ah oo horaan muxuu ahaa washmiga asaga ayagoo gaala isku sameeyeen ama ayagoo yaraa lagu sameeye laga yaabaa washmigaas isku sameyen wejiga istilaab iskaga dhigeen oo saasaa lagu sameeyey way soo muslimeen xaramkay joogaan way xajinayaan maxaa calaamad saliibkan ay ku dheganta xanuun wax aad u xanuun badan xaqiiqatan oo imtixaana weyaan xadiidka lamana bixin karo wax aad u culus wa oo in la bixiyo wax sahlan ma aha xadiidka waa in mxuu haraggaasoo dhan la wada bixiyo kadibna harag cusub la saaro marka wax yaro culus waa qofkaas kama bixi kara in la sameeyana inay bannaantin waa masale u baahan in ayadna la xaqiijiyo xadiidka laba boqol soddon iyo afraad can mucaadi bni jabali radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi mucaadi bni jabal baynama waqti ana aniga oo mucaad ah radiifu annabiyi nabiga sala allahu calayhi waaalih waaalihi wasalam aan la saaranahay aan gadaal xoolo aan kala saaranahay hal radiif annabiyi nabiga sal allah alay slam aan la saaranahay neef oon gadaal kala saaranahay ridfiga waa qofka inaad qofka aad ama faras ha noqdo ama awr ha noqoto ama geel wax la ama dameer ha noqdo qofka inuu gadaal ka fariiso ayaa radiif la yidhahdaa waa qofka gadaalkaa saaran oo mxuu ahaa hal daabada wada saarantiin aradiif la yidhahda qofka af soomaali fiican ku yaqaan noo sheegi karaa radiifu nacam fangalitaan miya fangalit ha baaraka allah fiikum waa faa ala aad loogu baahnaa baynamaa waqti aniga aniga aniga oo macaad ah radiifa radiifu nabiyi nabiga aan fal saaranahay miya ama fal gashanahay miya xallihi ya algahanay miya ayib waaauma rag badan waan ku diidaan arinta yada baynamaa aniga aniga oo mucaada radiifu nabiy nabiga aan gadaal neef kala saaranahay nacam laysa uusan baynii aniga iyo wa isaga muxuu ahay dhexdanagana ilaa aakhiratu raxli rarada iyo heeryada tiirsigiisa mooyn wa kaleuusan hodheaynin heryada tiirsiga lagu tiirsado qofka markuu aras saaran yahay ama awr saaran yahay wax yarbaa maa gadaal saa uga hay waad aragtaan qolya hadda awrta meelaan ku fiijiyey oo awrta ku ciyaalaan waad aragteen oonan fahamsanayn hadda awr iyo qiimaheed iyo aan fahamsanayn oo mxu ka ganacsado eh, ba yaroo gadaal ka saaran marka muxuu ahaa eh, kaas ayaa marka la yihahda mawakhirat raxli oo gadaal uu qof ku tiirsado tiirsiga yar laysa uusan ahayn bayni aniga aniga dhexdayd iyo baynahu nabiga dhexdanaga ilaa aakharat raxli heeriyada tiirsigeeda ma ooyane faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh alih waslm yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan ihi labayka ku ajiibay nabi allow labayka ku ajiibay yaa rasuula allah rasuulka allow ijaabatan bacda ijaaba ajiibitaan weliba ajiibitaan ay la jirta weyaan waan ku dhegaysta warkaada waan ku maqlay maqlid weliba ay maqlid la jirta weyaan saasuu nabigeenayuu yidhi mucaad bn jabal radi allahu tacala canhu uma qala wuxuu yidhi ya mucaadu mucaadow qultu waxaan ihi labayka ku ajiibay nabi allow eh, labayk ku ajiibay yaa rasuula rasuulka allow iwasacdayka dhur muxuu ahay io dhuroobitaankaada ayla jirto dhuroobitaankaada ay la jirto weyaan yani sacdayka nabigana sal allahu aleh waali waslem ayuu hadalkii usii dhimirinayaa oo weliba aad waan ku ajiibay weliba dhuroobitaan aad dhurowda oo liibaantaada ay la jirtoo kale weyaan uma saara nabigu u socday saacatan wati ayuu socday saacadan saacadda caadigeed oo lixdanka daqiiqeed maaha waa wati weyaan uma qala wuxuu yidhi ya mucaada mucaad qultu waxaan dhahay labayka ku ajiiba ya allah rasuulka allow wasacdayka dhoroobitaankaada lala jira qaala wuxuu yidhi hal tadri ma garanaysaa maa xaqu llahi xaqa alla uu ku leeya calaa cibaadihi addoomihiisa qultu waxaan dhahay allahu alla weynii wa rasuulu rasuulkiisa ay aclamu ogaan badan qaala wuxuu yidhi xaqu llahi alla xaqiisa calaa cibaadihi addoomihiisa uu ku leeyahay an yacbuduuhu inay caabudaan walaa yushrikuu aynan la wadaajinin bihi rabbi shayan waxba ay la wadaajinin uma saara kadibna waa socday saacatan saacad ayuu socday uma qaala wuxuu yidhi ya mucaad mucaadow ibna jabal qultu waxaan dhahay labayku ajiibi rasuululahiyow wasacdayka dhoroobitaankaada lala jiro weyaan ay la qabto qaala wuxuu yidhi hal tadri ma garanaysaa maa xaqu lcibaadi addoommaha xaq ay ku cala allahi alla ay ku idaa facaluuhu haddii ay cibaadadaas aan shirkiga lahayn ay sameeyaan xaq ay rabbi kuleeyihin ma garanaysaa qultu waxaan dhahay allahu alla i warasuuluhu aclam ogaan badan qaala wuxuu yidhi xaqu lcibaadi addoommaha xaq ay ku leeyihin cala allahi alla an laa yucadibahum inuusan cadaaban weeyaan haddii ay alla ay caabudaan waxba aan la wadaajinin marka waa bishaaro aad u weyn runtii oo aad u cajaaib badan oo u wanaag badan oo ah in qofka muminka haddii ilaahay uu caabudo uu shirkina iska dhowra inuusan rabbi caabudin inuusan rabbi cadaabin inuu xaq uu ku leeyay rabbiga subxana wa tacala xaqaasna xaq annaga aan ku farad yeelin rabbigan maahane waa isaga xaq isku farad yeelay subxaana wa tacaala waa ilaahay fadligiisa aadka u weyn e, waxaa u baahan marka inaan baraarujino oo horaana mar inaan wax ku yara baraarujiyaan filaya mas'alada ah allahu wa rasuuluhu aclam markuu nabigeen noolay alayhi salatu slaam masaladaas masale mutaqarir ah oo la yaqaano oo allah wa rasuluhu aclam in la dhaha baab la yaqaano ahaa laakiin hadda nabigan u dhintay alayhi salaatu salaam mas'ale haddii lagu weydiiye ama hawl aadan aqoonin inaad tidha allah wa rasuulu baabka isaga ah sidii hore loo wadi oo waqtiga saxaabadii iyo nabigan u noolaa alayhi salat slam sidii loo wadi jiray loo wadi oo nabigan u noolaa mise waa la joojinaya masalada ayada ah waxaa weyaan asalka waa in la yidhaha allahu aclam allahu aclam weeyaan oo rasuuluhu baabkeeda waa la xirayaa hadduuba marba nabigani geeriyooday alayhi salaatu salaam nacam xadiidka laba boqol iyo soddon iyo shanaad can cabdilaahi bni camr waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu cbdillahi bni camr qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam ina min akbari alkabaa'iri kabaa'ir io dembi weyn waxaa ugu weyn an yalcana inuu naclado alrajulu qofka waalidayhi labadii dhash inuu naclado ayaa ugu weyn dembi la sameeya oo ka weyn lama arko inuu nabigeen yidhi salatu slam qiila ina min akbari alkabaa'ir kabaa'irta weyn waxaa ka mid ah oo kabaa'irta weyn ugu weyn ku ugu weyn ka mid ah an yalcana inuu naclado alrajulu qofka waalidayhi labadii dhash qiila waxaa lihi ya rasuul allahi wakayf yalcanu siduu nacladay arajulu qofka waalidayhi qofkii labada dhash inuu baab fudud maan ikhwaani aad u culus waa qofkii fitradiisa ay saliim tahay inkastoo laga sheegay qolyahan yurub iyo meelaha aaday ilmihii yaryara ku koray oo gaalada waxyaabaha ku dhex koray qaar hooyada iyo abihi xataa feelaan qaar caayaan qaar waxyaaba xun ku sheegaan inkastoo la sheego walciyaadu bilah firadii baa halawda markuwaas wa kayf sidaabaa yalcanu u naclada qofka waalidayhi labadii dhashay qaala wuxuu yidhi yasub hadda gaaladan caadigaan dhex joogna waddankan aan joogna lagama yaaba qofka canuga inuu aabihiis hooyadiis mxuu aha naclado suuragal maaha firadii waxba ka a ah weli baaqi u ah laakiin kuwaas waxaa weeyaan firadii wax badan baa mxuu ah ka hadlaabay waxa u noolaa iska hel qaal wuxuu yidhi yasub wuxuu caynayaa alrajulu qofka abarajuli qofka aabihiisu caynaya fayasubu wuxuu caynayaa abaahu aabihiisu caynaya wa umma hooyadiisu caynaya yasubu wuxuu caynayaa alrajulu qofka shaksiga ah abarajuli qof aabbihiis waa fayasubu qofkii aabbihiis la cayay wuxuu caynayaa abaahu kii wax cay aabbihiis ayuu caynayaa iyo umma hooyadiis caynaya marka haddii marka hooyada ay aabbihii ku dhalay waxaad usoo jiiday ad qofka usoo jiidayaa in la naclado haddii marba aad tirahda aabbaha saas ha noqdo ama hooyada saa ha noqoto waxaad sugataa oo toos in qofka waxaa laakiin arrintayd u badan ciyaalka ee dadka waaweyn aada uguma badno weyaan in qofka hooyadii iyo abi wa laga sheg waxyaabaha ciyaalka dhacay ka tahay qofka markuu weynaadan uu ka nadaamood laakiin inta badan dadka weyn kama dhacda inta badan ilaa ciyaal suuqiintii dadka aanan muxuu ahay akhlaaqda badan lahayn mooyeen xadiidka laba boqol soddon iyo lixaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can inabiy nabiga sala allahu aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi ina allaha alla khalaqa wuxuu uumay alkhalqa khalqiguu uumay xataa idaa faraqa markuu ka baxay uu dhameeyey min khalqi khalqiisa umitaankooda uu dhameeyey rabbigan subxaana wa tacaala qaalat araximu raximtii iyo qaraabanimadii ayaa waxay tidhi haadaa booskan aan taaganahay oo hortaada iyo wejigaada rabbiyow maqaamu alcaa'idi qofka magangala booskiisa weeyaan bika adiga ku magangala min alqatiicati in la gooyo booskeeda weeyaan booskan aan taaganahay waa booskii qofka in la gooyo kabaqa uu muxuu ahaa magangeli lahaa oo adiga rabbi ah subxaana wa tacala waaan waxaan kaa magangelay waxaan ku magangalayaa adiga oo waxaan kaa magangalayaa in liigooyo meeshaan ayaan taaganahay ayay raximta tiri wayaan markuu ilahay khalqiga dhameeyey qaala rabbigan wuxuu yidhi nacam ha saxiix waa arrinta ayada arrin dhab ah waa in meeshii qofka in la gooyo kabaqay uu istaagi lahay inaad raximay taagan tahay sax wayaan amaa tardayna miyaadan ku raali noqonaynin oy ku qancinaynin an asila inaan xariiriyo man wasalaki qof ku xariiriy inaan xariiriyo soo kuma raali garaynays oo waaqtaca aan gooye man qaacaki qofka adig gooyana aniga aan gooy xiriirka u jara soo kuma raali garaynaysa oo kuguma filna ayuu rabbigeena yidhi subxana wa tacaala qaalat raximtu waxay tihi balaa ilaahayow nacam inay igu filnaan wey iska dhaafe way igu filantahay igu filantah igu filantah wey yaa rabbi rabbigayow qaala nabigu qaala wuxuu yidhi rabbigeen fa huwa arrinta ayada ah laki saas ayaa kuu sugnaatay ayuu rabbigeen yidhi subxaana wa tacaala raximta ikhwaani baab sahlan maaha waa baab culus fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaicuu arxaamakum ula'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum wa acmaa absaarahum marka raximta ikhwaani baab sahlan ma ahan laakiin waxaa muhiima raximta iyo qabiilka iyo baabka isaga ah in aad loo kala ogaado raxim maxaa la yidhahdaa xaqa ay leeda muxuu yahay intuu gaarsiisan yahay intuu ku eg yahay waxaa weeye ma iska muxuu ahaay gacantaada ha furnaata oo xaq tusaale ahaan qofaa mas-uulla markuu mas-uul yahay muslimiinta waxu dhiibteen mas-uuliyad mas-uuliyadda iyada uu haayo ummadday ka dhexaysaa tusaale ahaan waa imaam imaamka waxaa weeyaan amaba waa muadin amaba waa maamula amaba waxaa weeyaan waa mudiir iyo maba muxuu ahay maamula iskuul oo ummadda ay wada leedahay tan asaga qofku gooni u ley waa baab kale laakiin tan caamka ah ay ummadda isku leedahay amaba waa wasiir ama waa madaxweyne ama maa ilaa dalika kor iyo hoos meel aad diin ama adduunye aad meesha aad aad qofkii marka hawsha ayada ah xoolahaas iyo awooddaas uu gacanta ku haayo yaa iskala muslimiinta iskala way saman yihiin raximtiisa marka maxaa looga ogol yahay waxaa looga ogol yahay wixii muslimiintaas ay leeyihiin wax kale kama siin karo abadan haddii aad toban shin u dheeraysiy waxaa weeyaan yowma alqiyaama su-aal baa u taalla inuu xaqooda u diidana ma ahan oo xaqa ay ummaddan ay mxuu ahaa ay dhex joogaan ay leeyihiin inuu siiyawa uu tolkaada mxuu aha fogayaan mxuu lagugu ag sawarayne inuu yidhahdo xaqoodii duudiye xaaraan weeyaan lama ogola inuu yidhahdo waa tolkaadii soo dhawayso oo hoosoo gasho oo mxuu xaqii ummaddi kale ay lahayd mxuu u biiriyana ayaga u siiyana ayadana muxaram weeyaan kadalika jacalnaakum ummatan wasatan qofka marka muminka waxaa loo bahan yahy raximta xiriirinteeda maalkaada hadduu yahay adig gooni ad u leedahay dhammaan ku wada shug adig xataa shil harriban tarabto cid kugu qabsan karta arka ninbaa taajir tusaalahaan oo dhaqaalo badan ilah biso subxana watacaala maalkiisa kulli wuxuu siinayaa tolkiisu siinayaa iskuulaada u dhisaya madaarisuu dhisaya masaajiduu dhisaya magaaladoodii muxuu ahaa iyuu muxuu ahaa xoolo ku qaybinaya wamaa ilaa dalika laguma qabsan kara wax lagu qabsan kara lama arka qabyaaladayste in la dhaha laga somaali hebel miyaad aragteen qabyaaladayste wayaan maxaa yeelay meel aan magaaladiisa waxba kama qabta haddii maalkiisa shaksiga u yahay qofka ishkaal ma laha inkastoo ayadna xaqi caamka in laga rabo ishkaal ma laha laakiin markii ay belada dhacaysa waxaa weeyaan hawshii aan u wada dhiibanay oo muslimiinta ay isku wada lahaayeen iyo ummadda ay isku wada lahayd mararka qaar xuquuqda qaar muslimiinta iyo gaaladaa wadaag xaq ay isku wada leeyihiin xuquuqda iyadada marka aad muxuu ahaa dhankaas hal loo leexiyo baabkaas waa baabka marka arrinta ay halaabaysa marka arrinta iyada waa in aad tamyiiz badan lagu sameeyo aad loo ogaado naam xadiidka laba boqol soddon iyo toddobaad can caaishata radi allahu tacala anha qaalat waxay tir caaisha jaatnii waxaa ii timid imraatun jaa'atnii waxaa ii timid imra'atun haweeney wa macaha iyadana ay la jiraan ibnataani laba gabdhood oo tas'alunii iyadoo ay wax weydiisanaysa wa macaha waxaa la socday ay waday ibnataani laba gabdhood tas'alunii inaan waxsii ay weydiisanaysay falam tajid kama ayna helin cindii agtayda shay-an wax la cuna iyo wax la siiya kama helin hayra tamratin hal timir waxaanan ka ahayn hal timir beytka nabiga ala sla slam hal timir ayaa laga helay ala sla slam fa waan siiyey halkii timiraysiis faqasamata waxay u qaybisay bayna bintayha labada gabdhood ay u kala jartay timirtii ay furtay ay kala jeexday qaybna gabadhii ay siisay qaybna gabadhii ay siisay uma qaamat waa istaagtay fakharajat islaanta way baxday fadakhala nabiyu nabiga ayaa soo gal nabiyi baa idin qor nabiyu iska saxa weyaan fadakhala nabiyu nabiga ayaa soo galay sal allahu aleh ali wasalam faxadatuhu arrintiiaan u sheegay xanuunka badnayd oo dhibka badnayd xaqiiqatan waxay ka dhib badanta laba dhan dhan gabadhaas miskiinta oo tuugsanaysa oo imaaday oo kadibna wax kale loo helin oonan ahayn timir timir laba la noqotay carabkeedii ay furatay wejigeedii ay gaday halkaas timir ay u heshay labada gabdhood ay waday dhanka kalena xanuunka waxaa weeyaan beytka nabigeena alai sla sl ku noolaa oo ah in hal timir ah meesha ay taalay fa kadibna waan siiyey faqasamatha way u qaybisay bayna bintayha way u qaybisay uma qaamat way istaagtay fakharajat way baxday fadakhala nabiyu nabiga ayaa muxuu ahaa soo galay sal allahu alيh ali waslm faxadatu aan u sheegay faqala wuxuu yihi nabigana sal allahu alيh wasalam man yalhi man buliya qofka lagu imtixaamo min hadihi اlbanaat gabdhahan shay-an bishayin baa idin qoran shay-an u bedela min hadihi اlbanaat gabdhahan shay-an wax un lagu imtixaamo biaxsana baa idin qoran faaxsana u bedela faxsana wanaajiya ilayhinna iyaga wanaajiya kuna waxay u noqdaan lahu isaga sitran asturay u noqdaan min annaari naartay ka asturaan weyaan nabiga sal allahu alay ali waslm wuxuu ka sheekaynayaa wuxuu noo sheegayaa gabdhahaas yaryar oo labada ah ama wixii ka badan ama ka yarba qofkii badba muxuu ahay koriyo oo tarbiyadooda wanaajiya in waxa weeyaan naarta ay ka xijaabayaan xadiidka laba boqol sodon iyo sideedaad can cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi cumar adima waxaa ii galay calaya dushayda anabiyu nabiga soo galay sal ala l qadima waxaa soo galay oo u yimid cala nabiy nabigeena sal allahu aleh ali wasalam sabyun qafaal baa u yimid qafaal dad lasoo qafaashiya loo keen nabiga sal allahu aleh ali wasalam faidaa imra'atun haweeneyba oo min asabyi dadka lasoo qafaasho ka mid ah qad baa idiin qoran dadka qaar agtooda qadda ka booda taxlubu waxay lisaysaa adyayha adyaha naaskeeda lisaysaa tasqii kadibna ilmahaas ay waraabinaysaa ilmaha lasoo qafaashay oo halkaa jooga ay waraabinaysaa idaabaa idin qoran id weyaan idtan waa idfujaiyada ahayd marka idaa id ka dhiga weyaan marka jumladaad qaybta horena faasila ayaa ku jirta oo qaybta hore waa macno gooni ah qaybta dambana waa jumla cusub weyaan qaybta fa idaa mra'atun haweeney oo min asabyi qafaal ka mid ah ayaa taxlubu waxay lisaysaa sadyaha naaskeeda tasqi kadibna caruurtii lasoo qafaashay oo meeshii joogay ayay caanaha waraabinaysaa ay naas ka listay id wajadat waxay markiiba muxuu ahay ay heshay sabiyan canug oo min fi sabyi ilmihii lasoo qafaashay ka mid ah waxa weeyaan lasoo qabtay ahadathu canugii ay marka la booday qaaday falsaqathu waxay ku dhejisay bibatnihi caloosheeda ku dhejisay weyaan saasay u saartay caloosha ardacatu kadibna waa nuujisay canugeediiu noqday abcan kii kuu horay canaha ulisaysay ilmaheeda mahan laakiin ilmaheedi markaa heshay ay la saa u saaratay kadibna way nuujisay faqaala lana wuxuu noo yidhi annabiyu nabiga sala allahu aleyh waali wasalam atarawna miyaad u malaynaysaan ama ma idiin muuqataa haadihi haweenaydan taarixatan mid ku turaysa inay tahay waladaha canugeedan aysaan u jeceshahay oy muxuu ahay intaan la maraysay fi naari naarin ay ku tuuraysa ma idinla tahay weyaan qulnaa waxaana laamaya wahiya taqdiru ayadoo awooda inay ku tuurin wahiya ayadana taqdiru ay awoodo allaa tatraxu inay ku tuurin faqaala nabigeen wuxuu yihi sal allahu aleh ali wasalam allahu alla weyne ayaa arxamu ka naxariis badan bicibaadihi addoomihiisa min haadihi tanayti biwaladiha adocanugeedaintay ugu naxariisanaysa inka badan ayuu rabbigan ugu naxariis badanya addoomihiisa saasuu nabigeennabigeena cadey sal allahu aleh ali wasalam marka naxariistaas waa naxariista amalka iyo rajada qofku kaga qabo inuu ilahay ku jannay subxaana wa tacaala oo khayr lagu gaaro xadiidka laba boqol iyo soddon iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula allah rasulka al sal allahu aleh walih wasalam yaquul nabigeenuola jacala allahu alla wuxuu yeelay araxmata naxariista wuxuu ka dhigay miata juzin boqol gobol ayuu qeybiyey muxuu ahaa naxariista fa amsaka rabbigan wuxuu muxuu u haystay uu reebtay cindahu agtiisa wuxuu ku reebtay tiscatan wa tisciina sagaashan iyo sagaal juzan oo qeybood ayuu rabbigan reebtay wanzla wuxuu soo dejiyey fi lardi aradana juزan qayb oo waaxidan hal qayb uu soo dejiyey hal gobol rabbiga soo dejiyey subxana watacaala famin dalika اljuزi goobta ayada qaybta ayada ayu ayay yataraxamu iskugu naxariistaan alkhalqu khalqi iskugu naxariistaan weeyaan xataa tarfaca ilaa ay kor ugu qaado alfarasu faraskii xaafiraha qoobkeeda ay kor ugu qaado can waladiha waladka ay dhashay canugeeda qoobka waxaa weya waa lugta hoose ee faraska cidii aanu noqonin qoobka can waladiha canugeeda khashyata an tusiibahu inay ku asiibto oy ku mxuaha dhaawacda ama ay ku istaagta ayadoo ka baqaysa weyaan naxariistaas marka ilahay uu subxana watacala khalqi waa boqolkaas qaybood boqolkii qaybood sagaashan iyo sagaal ilaahay wuxuu u diyaariyey inuu addoomihiis maalinta qiyama ugu naxariisto halkaasaa mxu ilahay subxana watacaala u diyaariyey halkaas qayb ayuu markaaba soo dejiyey halkaas qayb ayaa mxuu ahay khalqiga o dhan ay iskugu naxariistaan hadda qof hadduu halkaan istaago magan allah warxallaysiiyahay waa baahanahay waa dhibaysanahay habeen imaani waa istaagaan waad ujeedaan marka waxaa weeyaan dadka ayaga waxaa qalbigaada gelinaa naxariis oo laga yaabo kun shilin ama boqol shilin oo jeebka ugu jirto amaad ku qadaysaa mararka qaarna ad bixiso ood qofka aad keenaysa maxay tahay naxariistaad ilahay u yeeray subxana wa tacaala fii qalbi alinsaan xayawaanka xataa inuu canugiisa maxaa kor ugu qaado libaaxaad aragteen oo waraabaha oo dhibka badan canugiisa u naxariisana wuu nuujinaya wamaa ilaa dalika wuuna si u naxariisana waa ciyaaraya waa gidgidinaya naxariistaas ilaahay subxaana wa tacaala waa naxariista uu duunkan dhigay oo laiskugu naxariista oo qofka mararka qaar laga yaabo inaad qof dhibaysano muslima ama xataa muslim aan ahayn ama qofun si ay wax ka yihiin ilin inay kaa laga yaabo ood qofka muxuu ka xanuunsado laga yaabo weyaan naxariistaas ayada marka rabbigeen hadduu hal naxariis annaga noo keeno naxariistan aan iskugu naxariisanayn ood aragtaan sidii laiskugu naxariisana oo xaaladda khalqiga ay tahay isna sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naxariisood uu xagga ku reebtay rajadayna waa weyn tahay biidn illahi casa wajal xadiidka laba boqol iyo afartanaad can nucmaan waxaa laga wariy ibn bashiir yaquul wuxuu yihi nucmaan bn bashiir qaala rasul lah alla wuxuu yihi sal allahu aleh alih wasalam taraa waxaad arkaysaa nucmaanow almu'miniina mu'miniinta fii taraaxumihim naxariista ay isu naxariisanayaan iyo wa tawaadihim isjeceelka ay isjecel yihiin iyo wa tacaufihim isudhimrinta ay isu dhimrinayaan isudhimrintooda ka maali اljasadi jir oo kale jirka bini aadamka oo kale ida ashtakaa hadduu xanuunsado cudwun qeyb ama ximin oo minhu jirka ka mid ah tadaacaa waxaa isu yeerto lahu ximinta xanuunsatay saa'iru ljasadi jirka intiisa kale bisahri sujoodka iskugu yeertaan iyo walxuma qandhadii haysay ay iskugu yeeraan weyaan haddii muminiinta marka tusaalaha isaga laga bixina arag muminiinta isu ay isu naxariisanayaan isjeceelka ay isjecel yihiin isla muxuu ahaa waxaa weeyaan dhimrinta ay isu dhimrinayaan iyo waxaa weeyaan isla hanqaaranka isla hanqaarmayaan markaad fiiriso waxay la too yihiin jirkaada oo kale haddii dheg ay ku xanuunta oo aad ay kua xanuunta jirka kale waa soo joodaya haddii qanna ay qabato wadadhegta ay qanhato jirka waa la wada qanhanaya haddii aad muxuu soo jooda oo muxuu ahaa jirkajidkana waa soo wada joodaya oo dhegtii aan lala soo joodi xanuunkeedii marka muminiinta inay sidaas ahaadaan ayaa asal a ikhwaani fillah baabka asagana waa baab u baahan asna in ummadda iyo naftaba lagu tarbiyeyo xadiidka laba boqol iyo afartan iyo koobaad can anas bn malikin radi allahu tacala canhu can inabiy nabigan wuxuu ka wariy anas qaala wuxuu yidhi anas qaala nabigan wuxuu yidhi cafwan maa min muslimin muslim ma jiro araa talaalay arsan talaal talaal ayuu talaalay ama ha noqoto muxuu ahaa masaga ama ha noqoto ama wax lamid ha noqoto amaba qudaar ha noqoto talaal uu talaalay oo fa akala uu ka cunay minhu talaalka isaga insaanun qof ow daabbatun daabad ay ka cuntay ilaa haddii uu jira miya kaana waxay u ahaataa bihi isaga sadaqa sadaqay muxuu ahay ay u ahaataa weye ilaa kaana waxaa u ahaata bihi bisababi hada alharsi ay waxaa u ahaataa aday u ataa weyaan marka sadaqa ayaa u noqdaa talaalka isaga ah haddii aad wax tallaasho wax alle waxaad samayso oo wanaag ah oo lagu intifaaca oo dhanna saas ayaa sadaqa ku ahataa xadiidka laba boqol afartan iyo labaad can jariir bn cabdillahi waxaa la wariy can nabi nabigeena sal allahu aleh ali wasalam qaala nabigeen wuxuu yidhi man laa yarxam qofkii aana naxariisanin laa yurxam looma naxariista weyaan ilah uma naxariista marka naxariistaas waa arrin aad iyo aad u weyn oo qofka xataa haddii aad tabar u haynin ood mxuaha wixii aad u baahnay aad u qaban karin qalbiga kala xanuunsan oo arrinta ha ku dhibto waxaa laga yaaba qofka dadka masaakiinta oo masjidka ad waad aragteen a'immadii dadkii meesha joogay maanta laba idinku waxay leeyihin war ha la caawiyay waxaa laga yaaba dadka inay dhibsadaan oo yirahan war qofkan muxuu ahaa nagu dhibeen ummaddan naxariista marka waxaa loo bahan yahy ikhwaani in jaanibka asaga ah laga fiiriyo jaanib araxma qofka markuu leeyahay war muxuu ahaa waxa la siiyay ama dadka ay xagga taagan yihiin oo maanta aad toban shilin siisa ood berri labaatan siisa ood kun siisa ood laba kun siisa ood soo taagan yahay qofkii xataa mararka hore dhici karta inuu qofki qofki yahay kan meesha muxuu fadhiyaa qalbigaada waaskagina gelin haddii aad wax ku tuuri karta ku tuur min baab araxma haddii aadan ku tuudan karin waxaa weyaan dhibkaan haysto iyo culayskaan haysto iyo taagnida biniadamka hor taagan yahay kaga naxariis taas iyadana iftire iyo imtixaan ah sideedaba inuu qof biniaadam halkaan soo istaago ood muxuu ahy ruxallaysiiyay ama halkaas bannaanka u fariiso iyo ruxallaysiiyay ibtile ka weyn meeltaan ikhwaani oo qof ku dhacays wejigaada qofka maanta inaad tira ruxallaysiiyey wax sahlan maaha baabkaas baabaada culus waa marka taasaad ugu naxariisanaysaaba ood naxariis inay kuu gasho oo haddii ad wa kutuurta ad ku tuurta haddii kalaa tira naxariista waxaa ka mid ah, wad ha looga soo rida marka qofkaan maa tira war waxaa la siiyay walaa yaxuduuna walaa taxaaduuna calaa طacaami miskiin marka baabka isaga waa baab runti naxariista ayaa saas u tahay marka masjidkeenna aad wax ugu badan in la yidhaha war waxaa la siiy war waxaa loo taaga war qofaa xanuunsan wamaa ilaa dalika marka waxaa la rabaa dadka u taagan maamulka iyo dadka u taagan muxuu ahaa in lagu garab galo oo qalbi ahaan iyo duca ahaan iyo waxaa weya xataa war ha lagu ridaay iyo jeeb ahaanba inuu garab istaago baabkii raxmadda oo qofka man laa yarxam laa yurxamti si qofka ugu baxa weyaan meeshaan iyo meelaha lamidka o dhanba cafwan xadiidka laba boqol iyo afar iyo laba boqol saddex iyo afartanaad can caaishata radi allahu tacala canha can inabiy nabig wuxuu ka wari sal allahu alيh wali wasalam qaala nabigeennu wuxuu yidhi maa zaaluka mazunin jibriilu jibriil malkuljibriil yuusinu inuu i dardaarmo maa zaala jibriilu yuusinii jibriilu maxaa idiin qoran laba jibriil aa meesha soo booday kee marka keesax makan hora mise raggii haystay sheekh maxaa ku qoran maa zaala jibriilu eh, biljaad jibriildan tira marka dambe sheekh adiga xaashiyada haysta sooma meelahana ka fogaana meelahan u bado si markii ma la khaldamo mxuu ad waxu saxda waxaa yeelay buwaag muxuu ahaa kutubahanta maaxaashacadka ah inkastoo ay gududan yihiin maanta marka waa dhib ay keeneen xaqiiqatan waa dhib ay keeneen wax badan baa muxuu ubaahan kutubaha inta badan dabacaadka waa dabacaad oo tijaari ah dad business ah ayaa iska samaystay marka abacad muxaqaq ahoo eh, mxuu aha duuru cilmi iyo maraakiz cilmi kasoo baxinta badan maaha marka nin walba wuxuu ganacsi aan u samaynaya waa un muxuu aha dadka qaaroo xataa kutubaha qora muslim maaha bayruudoo kale hadda kutubaha qaar dad eh, madbacadaha jooga shiica qaar iskale buhaariyu soo saaraya shiicana iskale waa nin krishtan ah buhaariyu soo saaraya maxaad ka sugaysaa inuu ka dadaalo marka waa un iska un muxuu ahaa goobsii wa dhaqaalahaas uu ka fiirinayaan marka waxyaaba imtixaanka ay ka mid tahay xaqiiqatan oo dhib keenay dhibka aad u keenay lidalika qofka aaliba cilmiga ah waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah inuu ku dadaalo alطabacaat alcilmiya almuxaqaqa abacaadka cilmiga ah oo ama jaamacadaha la yaqaana ka baxay amaba daar nashriga duurta nashriga ah qaar waa ganacsi miiran wa qaarna waxay leeyihin maraakas baxdi oo maktabad weynaa ah, u joogo culamo weyn baa mxuu aha ishraafoo la socda kitaabka isaga oonan mxuu ahaa ilaa toban steeb aan soo marin oo toban akhris aan soo marin looma soo gudbiyey qaybta abacada marka la abci kadib haddana koobiga laftirkiisii la abciyo u dambeeyey waa in haddana la ahriyo oo muxuu ahaa intaas lisudaba maro oo intaas ay moori ku wada dhuftaan kadib ayaa marka abcada alla idmaya abca ula haddii khalad uu ku dhacana laga daba tagaa laakiin kuwan iska ganacsiga ahoo masar iyo muxuu ahay lubnaan iyo meelaha ka soo dhibkooda ma yara xaqiiqatan dhib badan bay ummadda ku hayaan cilmigina wax badan bay taxriifinayaan marka waa in la daba joogo arrinteeda aad loogu murgo marka la gadana marka kutubaha waa in aad abacaadka cilmiga lagu dadaalo inta la awoodi karo nacam xadiidka inkastoo annaga waddankeena sooma gaaran abacaadka cilmigaa ah. waa adagta in la helo aaday u adagta waa yaryihiin kutubaha abacaadka cilmiga ah oona soo gaaran an caaishaa radi allahu tacala anha can nabi nabig wuxuu ka wariy sal allahu alay ali slm qaala nabigan wuxuu yidhi maa zaala kama zuulin jibriilu malakuljibriil yuusiinu inay dardaarmo biljaari jiraanka inuu i dardaarmo xataa danantu ilaa aan ka malay annahu jibriil sayuwadrituhu inuu dhaxashiin doono oo u dhihi doono hal isdhaxalina kama zuulin way inuu yihah war jiiraanka maxamedow jiiraanka maxamedow jiiraanka marka jiranka xaqiisa lama sahlana xadiidka laba boqol afartan iyo afaraad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi qultu waxaan dhahay yaa rasuula rasuulka low ina lii ani waxaa ii sugnaaday jaarayn laba jiiraan laba jiiraan baan leeyahay fa ilaa ayihimaa koodeebaa uhdi aan hadiyada u hadiyaya haddii hadiye aan hayo oon labada wada gaari karin keen u hadiyeeya qaala nabigeen wuxuu yihi sal alla alay slam ilaa aqrabihimaa kan ugu dhow minkii adiga baaban xagga albaabkan kugu dhow kaas u hadiyey weyaan haddii waxay wada gaari karin kan ugu albaabka ugu dhegan laakiin hadda imtixaanku ka taagan yahay labada albaab waa issaaran yihin gurigaadi muxuu halkan weyaan albaabkii wuxuu ku jiraa toban mitr kanna toban mitr ku jira ama shan iyo shan mitr see la yeeli marka wixina kalema go-ayaan adinka saad yeeli leheed marka fiiriyo ma iska haysanaynaa baabka isaga marka baab isna u baahan weyaan in meel lagu xiro insha allah casa wajal nacam xadiidka laba boqol afartan iyo shanaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma can nabi nabigana sal alla alay slam qala wuxuu yidhi nabiga kullu macruufin wanaag la arka oo qofka uu qabto sadaqatun waa sadaqad weeyaan macruuf kasta waa sadaqa xadiidka laba boqol iyo afartan iyo lixaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma cabdullahi bni cumar can nabi nabiga wuxuu ka wariyay sal allahu aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi lian yamtali'a inuu buuxsama jawfu axadikum midkiina calooshiisa iyo qalbigiisa qayxan malax ay ka buuxsanta amaba maal waxaa tidhahdaba ayaa khayrun ka wanaag badan lahu qofka ugu khayr badan min an yamtalia inuu buuxsamo shicran gabay inuu ka buuxsamo xadiidkan wuxuu caddaynayaa in shicirka uu aad u xun yahay shicirkan waa shicirka xaqa lagu duudsiina oo baailka kor loogu qaada oo dadka lagu dhiba kaas weyaan kan la diida laakiin kan xaqa maxua lagu difaaca uhjuhum waruuxulqudus macak hajowta baran xaniifan rasuul اllahi siimatuhu اlwafaau faina abii wwaalidah wacirضii licardi muxamadi minkum wafaau hakilat bunayatii in lam tarawha tuhiiru naqca min katafin waad garanaysaa ninka la yidhaha xasan ibnu haabit intuu nabigeena difac jir alay slat slam uu dhihi jiray asna uu nabiga dhihi jiray muxuu ahaa ragga weerar ruuxulqudus jibriil baa kula jira marka xaqa haddii lagu difaaca dhib ma laha laakiin kan la diida waa kan baailka waxaa weeyaan lagu looga gargaaraa xaqana lagu doodsiina weyaan kaas waa kan amaba macnaha aan lahayn oo cantarabaqashka oo waqtiga lagu liman oo waajibka lagu dayaca kaas weyaan xadiidka markaasa lagu jamcinaya xadiidka laba boqol iyo afartan iyo sideedaad toddobaad afwan can ibni cumar waxaa laga weri radi allahu tacala canhuma ana rasuullah rasulka al sal allahu aleh waali wasalam qaala wuxuu yidhi ina algaadira qofka ballanfuraha ah ballanfuraha qofka ah oo ballanta ka baxa yurfac waxaa loo taagi doonaa lahu isaga liwaaun calan baa looga taagi doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ayaa calan loo taagi doonaa fa waxaa la dhihi doonaa haadihi tanayto calankan taagan hadratu fulaan hebel ballanfurtiisii ballanfurkiisa weyaan ibnu fulaan ahaa ummadda dhan baa lagu fadaxaynaya maalinta qiyaama qofki qof inta la ballama muslima ah, ama muslim aan ahayn la ballama kadibna ballantii ugu bax oo ballanfuryo ku sameey ama ha inkiro ama ha duudsiiye amaba mxuu ahaa ha meermeeriyo wamaa ilaa dalika ballan ugu baxa qofka asaga maalinta qiyaama calan baa loo taagay calankaas marka loo taaga kadibna waxaa la dhihi doonaa calankan taagan ma aragtaan ninka hebel weliba aabbihiisaa loogu diray inay hebel ahaa ballanfuryadii maalintaas uu galay ayaa calaamadan ay u taaganta ayaa la dhihi doonaa ummadda ayaa lagu fadaxaynaa min abina aadam ilaa qiyaami saaca ballanfuryada marka waxaa ka mid ah laba saacaan isugu nimaadna sigiiskaan ku ballannay laba saac iyo toban daqaad imaada aadir baad noqonaysaa ama aan ku imaaday aadir baa qofku noqonaya laba saac iyo shan daqiiqaan isku ogeyn laba saac waxaad ii timaad laba saac iyo toban daqiiqa qaadir baad noqonaysaa laba saac ayaan ballanay waxaad ii timaaday ama aad meesha timid muxuua laba saac iyo hal daqiiqo ama laba daqiiqo qaadir baad noqonaysaa inay cudur aad jiro baab kale waxaan kala jeedaa meelaha u hooseya xataa in laga soo bilaabo oo bahash in muxuu ahaa xoolo aan ku ballanno ad xoolihii muxuu ahaa aad iga baxda amaba arrin aan isku ogeyn ood igu inkirta iyo baabkaas waaba sii weynaanaysaa laakiin meesha u hoosaysa taasaa ka mid ah arrinta ayada ahna ikhwaani waa arrin runtii ballanta aan ballannay ma ballan afrikaana ah, mise waa ballan yurub saas may ahaan jirta bahash gaaladii ayaa waxaa weyaan hadday kula ballamaan waxay imaanayaan wakhtigoodii dadka muminiintana muxuu muslimiintana waxaa weeyaan eh, baabkaas aad uguma dadaalaan marka waxaan codsanayna jazakum allah khayran arrinta ayada ah kollayba dad ilaaliya laa shaka way jiraan oo muslimiinta iyo ducaada iyo dalabatcilmiga ka mid ah dadna way dayacaan xaqiiqatan weliba qofkii nairobi joogana mamarsimaba waayaba asaga qofkii telefoon haystana kabasi fiican oo waxaa weeyaan hebel waa soo dahay waa soo dahay waan daraaso waxaan akhriyay mar dhexdaasa ah. inta telefoonka uusan soo bixin research la sameeyey telefoonka intuusan soo bixin iyo hadda markuu telefoonkan mobailka soo baxay oo dadka ay wada qaateen ballanta ilaalinteeda waxaa la yidhi boqolkiiba intaas oo aad u badan ayaa wax hoos u dhacay balla ilaalinta maxaa yeele qofka wuxuu leey dhimala hadhowti markay toban daqiiqa dhimantaan telefoon ugu dhufana dhimala berigii telefoonka uusan jirin qofka meeshuu ku fadhiya kugu jactadaya halkaasuu ku fadhinayaa marka waxad ninki meeshu waa ku daali bala ka gaara waa fakanaysaa ataa diin adoon u ilaalinayn lakin hadda waxad hebelow awlahaasan ku mashquulsan a ah, meshasan kusoo jiraa haakada ballantii aad ballanteen marka telefoonkan wuxuu ka mid yahay qaybaha ballamaha ballahlayahu ka mid yahay fadhi haleeyaha iyo wax badanba waa lagu sheegaa marka alcumuum ballanta marka ikhwaani waa arrin khatar ah aan ku tarbiya nafteenna iyo nafta dadka annagana hoos jooga iyo dadka aan asxaabtana iyo dadka aan wawada barana in haddaan ballanna aan kasoo hormarna ballantii wakhtigeedii oo qofka laba saacad ballanteen isbar inaad shan daqiiqa kahor meesha imaada xayaatadaada wax badan baa iska bedelaa wax badan baad ilaahay xataa uga dhawaanaysa subxana wa tacala wax badan baa ilahay kugu toosina subxana wa tacala laakiin haddii qofka ay u noqoto caada hebel soo hadda ballamaha la qabsado waad aragteen haddaan maanta u ballana shir iyo aan arrin u ballanno oon ballanno saddex saac tusaale ahaan shirka gorma bilaabanaya sida dhaqankaa gorma bilaabanaya ama fadhiga gorma bilaabanaya saddex saaci bar ku ugu fiican waxuu bilaabanaya warkooda saddex saaci bar mararka qaar afar sac inu gaara laga yaabaa dadka kolley soomali waa dahayaan waxbahana dejin heerkaasay noqotay marka marka qadrigaas waa khatar ikhwaani laakiin qadriga noocyaha weyna ugu sii daran naam calankaas marka qofka in loo taago qofka baqa waa inuu muxuu baabkaas aad meel iskaga saaro xadiidka laba boqol sideed iyo afartanaad can caishata radi allahu tacala canha waxaa la wariyey can inabi nabig waxay ka wariyy sal allahu alay ali waslam qaala nabigana wuxuu yidhi laa yaquulanna axadukum midkii yuusan dhihin khabutat nafsii naftayda way hallawday way xumaatay way fashaadday khabutat nafsii naftayda way hallawday yuusan dhihin walaakin ha yidhaahda walaakin warka lagu laabay liyaquul ha yidhahda laqisat way xumaatay nafsii maxaa la diidaya mar uh, xumaashada waa xumaasho nafti yaa daashay nafti ayaa wahsi baa ku dhacay nafti ayaa waxaa weeyaan aan isku toosnayno waxaa weeyaan waxbaa iga hadlaysan macnihii waa macnihii laakiin waxaa la diidaya lafdigaas khabtat ayaa la diidayaa alkhabiiaatu lilkhabiiiin alkhabiiaatu walkhabiiaatu alkhabiiaatu lilkhabiiiin walkhabiiaatu alkhabiiaatu lilkhabiiiin walkhabiiuuna lilkhabiiaat hadda ay toostay marka marka khubtigaas marka lafdigaasaa la diidaya oo naftaada inaad khubti ku tilmaamtay ayaa la diidaya laakiin macnihii macno gudana oo ka yara fudud oo ka dhib yar oo la yidhaahda laqisat nafsii naftaydi ayaa xumaatay laakiin macnihi yaa ka duwan waxay la too tahay nabigeena sal allahu aleh ali wasalam wuxuu u diidi jiray saxaabadiisii rabbigan u diiday cafwan wuxuu le rabbigan subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu ndurna waa isku macno laakiin raacinadaas ayaa macaani badan baa yeelan kartaa rucuuna iyo macaani badan baa yeelan karta macno wanaagsan iyo macno xun waa yeelan kartaa marka nabigeena ala sala slam ina yihahdo raacina waxay ugu hoosduugi jireen dhihi jireen raacina qof ruucune iyo qaabdarre iyo wax ay muxuu aha oo na ilaali oo naso muxuu aha naga warhay iyo baabkeeda kama ahayn raacinadaasay ugu ilaalin jireen marka waxaa la yidhi saxaabadii nabiga ha dhihina raacina undurnaa dhaha marka tan markatiay la too tahay marka oo waxaa weeyaan khabutat nafsi ha dhihin laakiin laqisat nafsi waana isku macnihi maxaa yeelay laqisadaas macnaha meelo badanoo xun aykhubsiga ay aadaysaa laakiin laqisadka waan nafti waa daalan tahay yani iskuma yara toosni eh, xaaladayda iskuma yara hagaagsana si baan u yara muxuu ahay kacsanahay wamaa ilaa dalik macnahaas ay xambaarsantaha weyaan laqisata laakiin tan macnahana way keeni kartaa macno xun way keeni kartaa khabadhodka marka taasaa loo diidaya laba macno oo waxay xambaari kartaa eh, midna eh, lagu tilmaami karaa iska waa caadi midna aad uu xun yahay xadiidka laba boqol afartan iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qala rasul rasul wuxu yidhi sal allahu aleh waslem qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi yasubu ibnu aadam ibni aadam wuxuu caayaa addahra zabankuu caynaya bishaan xun maalintaan xun zabankaan xun saasuu leeyah wa anigana addahru ay khaaliq adahr daharkan aniga ayaa uumay aniga ayaa waxaa weeyaan wada oo maamulo biyadii gacantayda ay ku jirtaa ayuu ku jiraa alleylu habeenka iyo wanahaaru maalinta maalinta iyo habeenka waxa la wixi ka dhaca iyo iyagaba iyo mxuu ahaa geedsoodqaab ah, socodkoodaba aniga ayaa gacanta ku ay rabbi ayuu rabbigeena subxana wa tacala marka zamanka in la caayo bil xun aan ku jirnaa iyo sanad xun aan ku jirnaa iyo sanad khariman waa tashaa'umkaas ayuu rabbigeen diidaya subxana wa tacala xadidkan xadiis qudsi xadiidka laba boqol iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu an nabiy can abi hurayrata waxaa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasulah rasulka ale wuxuu yidhi sal allahu alيh wali wasalam yaquuluuna waxay leeyihiin dadka oy dhahaan alkarmu karma ayay dhahaan karmi cinabka ay ula jeedaan cinabka cinabka ayay karmi dhihi jireen weyaan inama alkarmu karmiga waa qalbu lmumini qofka muminka qalbigiisa karm ayaa loo yaqaanaa eh ee karmi ha dhihina ayuu nabiga le sal allahu aleh ali wasalam ee waxaad ahdaan cinab iyo wix la midka ah arrintaas marka waxaa weeyaan waa nafsa shay kii haddaan soo marnay laqisat iyo khabuat raacinaa undurnaa taasay la tota weyaan marka macaanidaas noocaasa waxaa weeyaan in liska fiiriya ayaa nabigeena sal allahu alيh ali waslam wacadaynaa oo karmiga cinabka inaan la dhihin karm oo karmiga uu yahay qalbiga qofka muminka muuminka ah intaas ayaan kusoo koobaynaa insha allah caza wajal ila sal lla slam ala abdi rasuli mustafa